السنة الثالثة سندkii سdهاad min الهجرة hijri sanadkii سdهاad hada محaله ومبحثha غزawاتha غزawاt السنة الثالثة sanadkii سdهاad dulumaadki قصة دctوrin دctوr lankileray isidis واسلام اسلام دctوr دctوr iسلام shay hada محaله غزawاتha غزawاt السنة الثالثة sanadkii سdهاad dulumaadki hada maxaluha qisat ducturin ductur lankilera gisidis islami qisat islami islami ductur ductur lankilera islaamowsha gisidis fi sanati sanadi athalitati sadahaad min alhijra hijri sanadkiya sadahaad ya xadasad may deristay gazwatu kadfana makaanki asaan lera azwadeed yadarisi waazwatu barana makaanki baraan lera azwadeed yadarisi waazwatu uxudin jabalki uxud leraay azwadiis yadarisi waazwatu xumaraa lasad makaanki leraay xumara lasad leraay azwadeed yadarisi walam yakun walam yagac madine xarbon xarba madine ilaa fi uxudin uxud maahin intaas gazawaade wal dagaalka dhiyay oo muslimiinti gaalada dhacdiy oo dhacmari ma jaran ilaa uxud maahin yani waki masala baxadasad ma hederisay gazwatu kadfan kadfanta manaa ismu qabilatin waay qabilado magaashew wagazwatu baxran baxran usunu ismu mawdicin bayna maka walmadinka yaal waay waxadasad may kala hederistay gazwatu xumara gazwatu uxud jabalki uxud leeraay gazwadiisi haderisti uxud usunu jabalun bilmadina bigurbi lmadina madina datiya makayaalo laakin madina binaasha kayaalaha madina milo وaزوaة cmaraء الasad ahay cmaraء اasad aزwadeed yaha dersi ay وxadaat xadaat taasay kaadhafanta xadaat aزوaة cmaraء اasad yaha dersi cmaraء اasad sun mوdc bayna maka وlmadina maki madina dhadi mوdc kayaal waay وahadi الaزوaة aزwada tan cmaraء اasad leeraw xadaat hiya aزwada tan haderisay bacda xudin aزوaة xud bacdisi haderisi وasababuha sabab اaزوaةi aزwada cmaraء اasad cumara lasad leelaw sababkeedana may ahaatay ana rasuula sala allahu alayhi wasalam yakaafa huwa rasuulka obsadi min tajamuci lmushrikiina mushrikiinta has aruuriyowkoodiya kaobsadi has kulmiyowsho has aruuriyowsho iyo wa rujuucihim wa min rujuucihim rujuuci lmushrikiin mushrikiinta nagashadiyo ila lmadina hangnagadaayeen taasa kaobsadi uxud marki dheedi bacbishe waaha may walay uxudi marki o dagaal wiinka dhe oo gaaladii jabeen yani wa ka muslimiintan dhibada la deersiyey todobaatan oo kale dad badan kudhamaay muslimiintan yani waktadaas ilagaas oo rasuulka on atadrishay listigay sala allahu alay slam dhibadan uxud ka dhe beder cabsishe muslimiinta dhibeedan deeri beder uxud uxud kalku uxudi markii oo gaaladi nagadeen oo madinana yani oosaas guul hadi walka tilmaamo korna ma e eh, laakin wal guulundhaw aya sameeyen mushrikiinta sanadka suge sanadkaas oo sadehaas uxudka sameeye muslimiinta dhibadan la deersi kolkan maya rasuulka koobsaday gaaladan hadii hafikiraan abu sufyaan iyo qoomshi hadii hafikiraan oo hanagada ama yani simay guule hasaliden hadii marbo dadkiisin kurooyteen yani waa dhibaatadasin jeysatan magaaladii gon goobsan amisarano reedan nagadama rasuul koobsadi markaasaa kaafa wa sababuha sabab lgazwati cumaraa lasad sababkeed may haatay ana rasuula sala allahu alayh wasalam kaafa huwa rasuulka iyo obsade min tajamuc lmushrikiina mushrikiinta saruuriyowsho wamin rujuucihim rujuuc lmushrikiina mushrikiinta nagashadiyo ila lmadina anagdaayan bacda an tafakaruu markisi fikran bacdishe fi yani wa fi caaqibati najaatiin najaaxiin guuliyo erifdiye isin guul ma guulin may kadhimanaytay madinini goobsatan odiyo elan kolkuntaasa goobsadi bes kolkun rasuulka mansugne ini a saruuriyan anagadan mansugne isuga kutabagali inkastoo muslimiinta dhaawacsanaayeno dhibaato badan deertilalgaba yaasana bahi fakaraja nabiy nawa bahi kalfahom kalfa almushrikiina kabahi mushrikiinta gadaalsho kabahi falama wasala nabiy nawo marki deeray xumara alasad makaanki leraay marki deeriya calima nabiy nawo ma ogaaday ana alacdaa odowka rajacu ini nagden ilaa makasta marka nagden bacda an balaga marki deeray hum alcaduwa odowka marki deeri bacdisha kuruj kuruj nabiy nabagapahawshay nabaga habehesingu dabagali sala lahu alay slam marki leri min almadinata kuba marki deersi bacdishe nabagaasingu dabagali marki leriya horon sii behen waay bis markaasa rasuulka nas kunagdi walam yakun mahaane walam yagac madine xarbon xarba madina untan gazwaad sheegi ilaa fi uxudin uxud batis maahin fi gazwati uxud maahin gazwatu adafan kadafana gabeelkii kadafan lerahay dulumaadko kharaja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka yabay ilaa gazwati kadafan gazwadii gazwatu kadfan lerahayenbay liajli muxaarabati carabi carab laxarbiyowkeeda darteed carabtaasoo araadu doonen algarata weerar doonen cala lmadina madinadi weerarka qaadan dooneen taasan bay rasul kharaja rasuul abay sala lahu alay slam ilaa gazwati kasaan bay liajli muxaarabati carabin carab laxarbiyowsha carabtumayl sheegay hum banu saclaba wa banu muxaaribin lamadaas qabiil taxta riyaasati ducthur lanko leerahay ducthur leerahay ra-iisnimadiis hoosiha kabeen lankaasa madaan hay kolka carabtaaso ila xarbiyolshon bay carabtaaso araadu doonen algaarata weerar doonen yani cala lmadinati madina kadiyawsha doonen ay muxaarabat muxaarabat lmadina madina la xarbiyolsha doonen falama samicuu carabti marki dheegen bikhuruuji rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha madina kubahawshi marki dheegen haraguroren ilaa ru'uusi ljibaali buuriyaalka madiyaalshontiken horen kaofan liajli koofin obsa darteeda min almuslimiina muslimiintana kaobsadaayan وxadثa may haderisay ana الrasuul عalayhi الsalaatu وasalam ilahi rasul shay naزca huwa rasuulka ini siibay sawbahu sawba rasuuli rasuulka dharshay siibi liyujaffa nabiy nabakin ajaji soobkan ajaji ning ma barin min ajli ma barin soob daraaden koji maabkaaso balala huwa madarka buuyay huwa sawba dhooq buuy wartaaxa nabiy nabaga raaxoysaday taxta shajaratin geeda hoose walaawiyarka nasdayk raaxoysaday والمقsiنوna mslimintina almتaفarigوna shartarsiyin farahama yaragay huوa نaبy crabiy lanku crablanisba ismu magashay ductur lera yaragi faaqbala ductur gaabila ilah ila rasulya gaabili bisayfi sayf النaبiy nabaga teebtisa lagaabili xata waqafa huوa ductur ilaa korsulum cala rasi rasi النaبiy naba madig korsulum وaqala ductur meray man ay yamnacu huوa manka reebe kaad koo reebe minia nagey koo reebe ya محamad محamado teebtisiiba rasul korsulumi markaasa i koo reebe ay koomanciye ayni koo manciye faqaala rasuul sala lahu alayhi wasalam er allahu yamnacuni ilaahiya oo reebe edi sharta iyo bilaayada ilaahiy oo reebe fa asaaba rajula rajulki ma asiibta is marki haybatun obsi waofun obsi asiibti fasakada sayfu seeftiya dhiidi min yadihi mucjizu an yadi ductuur ductuurkiisuga ay galantiisa seefti kudhiidi fatanaawala rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulshen dhiibidi huwa sayfa seefti aqaadidi waqaala nabiyuna humay kagoolay adin man yamnacuka adin ay koo manciye mini an higey ay ka manciye soo manciye ya doctor doctor sari faqala doctor mela laa axada usaylaama minsan ogta axad oo manciya male wari bes facafa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki isku cafi canhu can doctor wafa aslama huwa doctorki wanaaglansamaybo sarg yani isku islaami wadacaa huwa doctor nweri goma goma doctor doctor gomshe nweri lilislaami lidukuli islam nka weri waxawala allahu ilahay wareeji galbahu galba ducsuur ducsuur galbishay min cadaawati rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul shay looleykunooshiya kuwareeji wa jamci nnaasi wa min jamci nnaasi dadkah kulmiyowshan kuwareeji licarbi carbi rasuuli an kurmiyaay ilaa maxabati maxabati rasuuli rasuulka jelantisa ilahay iya wareeji i wa jamci nnaas dadka kulmiyowsha lahu lirasuul rasuulka laan kulmiyaa ay bisdii ducsuur bisdii dadkasaataay waxadata may hadarisay ana rasuula sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shayba alayhi salaatu wasalaam nazaca huwa rasuulka ni siibay tawbahu tawba rasuli rasuulka dharjaisku siibi liyujakifa huwa rasuulka sin enjejiyo huwa tawba toobka sin enjeji min mabarin min ajli mabarin roob darti sun kuenjeji madarkaaso balala lmadaru madarka gooy guuyay huwa tawba guuy oo xilligaasoo rasuulka safartaasan kajar hazudaas dhajar iyo roob dhowi karkarka guumi karkarka isku siibi yani koy enjejiya sari wartaaxa nabiy nabago yani raaxoy taxta shajaratin geeda hoose karaaxoy sugay walmuslimuuna muslimiintana almutafariguuna shartabsanyin geeda argob axaadiis marki asaabta wariyaayaan yani geedyaaliya hoosiyo seenay geed dama hoos dayn gal rasuulka ankutabani keeraayan bes rasuulka seeftis iyo karshayba gabolkao karaari walaago geedki hoosi jiisidi asaabta lanlargob suna geedota hoosiyo meela yani seedan rasuulka waarday magabna xiligaas fara dadka kalmeeyelo jiran lamigedasa hoosiyol gali lanko acraabi e faraa acrabiyun lanko acrabi langnasbey ismuhu ismu acrabiyi kano acrabiga langnasbey magashi ducfurun leeraw aragay huwa nabiy aragi faaqbala huwa acraabiga qaabilay faaqbala huwa acraabiga qaabilay ilayhi ila nabiy nabaga qaabili bisayfihi sayf lacraabi acraabiga seeftisa laqaabili hadii leerifadi ya meelo riwaayaadka o axaadiis marti lawiriya amaylare rasuulka seertisa meelo kasulidi lanki meelo abkoy seerti rasuulka galkaa kusiibidi rasuulka unduraay markaas seerti galkaa kulusiibidi kor surmideed maana hataa waqafa huwa rajulka inti kor surumo calaa ra'sihi kolka damirka walang naga kor adin fi bisayfihi dhawto doctooran dhawto laakin maylang naga kore lamirka yani seerta nabagna walang naga kor tahay faaqbala sada axaadiista cadeeyan faaqbala huwa doctoor may yani aqaabili ilayla rasuuli aqaabili bisayfihi sayfi ducto ama sayfi sayfi nabi nabo sayftisa lagaabili ama bisayfi sayfi ductor lamadaba hataa waqafa huwa ductorka inti surumo calaa rasi rasi nabi nabo mad madishay korsulum oo rasuulka ndulaa korsulmi waqaala yani doctor may kagoole man ay yamnacu huwa manka reebe ka koo manciye mini anagey koo manciye ya muxamadu muxamado maxamado adayko kay ay kakay reebeed faqaala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may kagoolay allahu yamnacuni ilahaya oo reebe weri sharta ilahaya oo reebe faasaaba rajula rajulkii ma asiibta isla markiiba haybatun obsa iyo asiibti wa kawfun obsa asiibti haybo manaa haybaysado oo rasuulka haybaysado ku obsado fasakada sayfu seeftiya dhiidi min yadihi yadi rajuli rajulki acraabigahay galantisya seefti kudhiidi wa fatanaawala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha iyo andhiibidi sayfa seeftiya andhiibidi eeseebto galantisinkahay lanki gargara ilaahay le oska karide kudhiidiya leri mana galantisba seebti haay a misme may kale sheegay riwaayaat kale jibriila galanti kudhawi seebti galantasaasu kudhiidi bis fatanaawala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha gaadi o sayfa gaadi waqaala nabiy naomay golay man yamnacuka ay koo manciya adina ya anege ya docturu gaalkan ay doctur leraw adin ilahay adin ay ka manciyeer seebteergahayta kadilay huwa doctorki meray laa axada yamnacuni axadi reebamaleari mana ilahay maaaminsanaha bes rasuulka sala allahu alayhi wasalam shaniken mahaym gaalkan hadi lan gaale seefakinsiibidi korka hasurumi oo ka bilow kabangasade kale haddana hooba fursad adan hel gaalkasugesade yani fursad oo adan helo fadi ini dililehadmad laakin rasuulka shaanishay sala allahu alayhi wasalam yani waa wal dilay shaanishay mahayn qofka yani hoob arag dogaal bahaade dilay mahayn kolay dhii korta rasuulka ini markaas loogaayo n isku dhii korta ini lankan islaama doona laogaayo isku dhii korta manaa laakin ficilka fayl oo gaalkaas kala dhagami iyo marki dembe gaalki naftiisa islaamka tiridi manaa saasalbaa islaamka maybua dhagan wanaago islaamka leye gaalada hajidito labaaljiyo hajidito lafagay dhagankaas fayla oo hata gaalada naftiha ka islaaman hadda lankan oonayo yani humaatadaas dadka sameeyay rasuulka dilshay samani ay koreebe hooday lahay hadda hoob rasuulka fursadan heli masku dhaafi rasuulka basku baler walmakinhaysado lanki isla marki ficilki wanaagsan lakasoobi abaalki langaladi daraadi hala islaami mana kolka islamka nidadajidido yalan bahanyimahay nin islam dakuroor islamka lagala korme islam laermee islamka er nidadajidido lan bahany facafa rasul rasuulka dhaganshay walaa siirada lam akriya rasuulka dhaganshay iyo sala allahu alayhi wasalam si hata marmar gaalada la dhaga maayo yani waa ki wanaag marmar hata kala dhaga maayo marna yani waa masalan bahoob iyo khiyaani sameeyan oo abaal shomaryaay taasan ogaadan ba facafa rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki isku cafi canhu can ducthuur ducthuurki gaalkaa isku cafi saas lama ducthuur ducthuur islaami isla markii balan oday ee malaad inahay yani saaso dadka malaagyaalki mas odayaalka oo kale rasuulka ma iska daayay oo gaalada malaagyaalsha odayaalsho e eh, ini hadhawaay yani waaki taasa iska dayaay may waalay dadka madaxyaalka hadii ha islaaman oo gaalada ha islaaman intiyo hukumaayan dong yani islaamayan islaamkan kuweeraayan may lala annaasu calaa diini malikihim dadka may buahan boqolsho diintisa kadiin ayin boqolsho boob odaygaba faylaado yoona faylaadeen kalku rasuulka odayaalka masidaya gaalade hataa gibrosho guursadaay si han islaaman daraabiye ya yani gibrosho hata guursadaay sufyaan gibartiis rasuulka guursadi markaasa dagaalanka dumboysi leeraayo yani lanka leeraaw hadi yahuudka hoda oo leeraw gibartin oo muminida haytay safiya bintu xuyay awshe xuyay bin akdab odayaalka yahuuda kumid ahay yani weliba banunadiir odayshalanka kuma ahay yani gabarsiisa guursadi dadbad iska dayaad handhawaay manaa madaxyaalka handhawaay takbirosa guursadaay handhawaay manaa kolkan lankan hadu isku dhihi rasuulka lang oday ahay ba isku dhaafeerian wali isaan umaate ay soo bidi argahay wal malki haysado ba isku baari isla markiiba ficilkii wanaagsan lakasoo biyaa fa huwa doctoorka islaami may faaiide suubi islaamka may bua saamay argaas of kasto gaale hooba islam usun howlgal hor kubilaawe dacwadii diinta fidiyolay kubilaawe hadda hooba islaami may soobe wadaca huwa doctor an weeri qawmahu tolshay qawmshay an weeri lilislami lidukul ilislami an kuweeri taaso islaamka mana lamba mayn islaamka qof kastan baahanyi migilkan baahanyi bilaantan baahanyi lan kasta diinta ilahi walan goobad ilah may bua malaayig malan dijiyaw diintan yani dad kale naba kale malan dijiyaw lamba dinishay dacwada kufid iyo diinta waliba wanaage kusheego waana si nasixe sheega lambahanya kan kolku lankaoba islam horla isuna holku gobol argay wadacaahu adocsoon weri gomawtolshen weri lilislam lidukul islam waxawala allahu ilahiya wareeji qalbahu qalba docsoor docsoor qalbisha iyo ilahay wareeji ma may kumid ata mucjizaada kumid ata mar badan iyo gaalada iska dayayan rasuulka dulshay oo marki dambena lanki rasuulka dulshay iska day markadi maragaasu soo jeeli sidii hamoodni oo kale hijridi oo kale lankileerahay suraaqat bnu malik dhibkii rasuulka yani ah, rooreyay hadin lahaayay bokolka neefgeloo lahaayay gidaaljayka rooray marka damben ilaahay ma inbedelin suwaardenaga waxawal kolka mucjizuun manaa taas ilahay rasuulshay difacdaay widaayatullahi aknat an mudaacafatin min aduruuci wa can ali min aludum shaacirkaraay yani ilahay lanki ona badbaadiyo badbaadsan hadi lanka rasuulka durshay tamani waako aan walka doori waxawal allahu ilahiya wareeji galbahu galba ductuur doctor galbisha ilahay wareeji min cadaawati rasuuli rasuulka la oleytamowsha hesheek wareeji sala allahu alayhi wasalam wa min jamci nnaasi dadka aruuriyowsho lixarbi arbi rasuul an aruuriyaay kawareeji ilaa maxabati maxabati rasuuli rasuulka jelantisa ilahay in wareeji galbag ilahay la sifadan wareejiyey wa jamci nnaasi wa ilaa jamci nnaas dadka kulmiyowsho ilahay in wareeji law lirasuul ilaan kulmiya asilatun ma lgazawaat lati dulumaat ma ayin alati gazawaadka soo xadakat iya gaswad hadirtay fi sanati halisa fi sanati halisa yani wa kay xadaat gazwatu kadfan wagazwatu baxraan wagazwatu uxud wagazwatu xumara lasad yani wa kaysaas limaada rajaca nabiyu rasul limaada rajaca rasul sala lahu alayhi wasalam ila limaada kharaja rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka man bay ila gazwati kadfan kadfan gazwadiya rasulka manka bay haraja rasul sala lahu alayh wasalam ila gazwati kadfan limuxaarabati carabin araadu algarata cala lmadina ha yani mada facaluu mada camiluu may suubiyen lama samicuu bikhuruuji rasuul rasuulka bolshi marki degi may suubiyen falama samicuu bikhuruuji rasuul sala allahu alayhi wasalam harabuu ila ru'uusi ljibaari erbadiyaalkas iyo shaanisho hayti oob rasuulka afahay duulamada lahaqaadileer buuro dhexgalaay tuguga dhexgalaay wiileka dhumalen wa ay yani mada xadata mahderisi fi hadi lgazwa gazwadantan ay mahderisi xadata fi hadi lgazwa ana rasuula sala allahu alay slam nazaca sawbahu liyushafifahu min wadarin balalahu wartaaca taxta shajara yani fara'aahu acrabiy ismu doctor faanfara ilayh bisayfi xata waqafa cala ra'si waqala man yamnacuka ila akhirihi taasaa derisi gazwatu uxudin hadihi maxaluha wamabxaduha khuruuj rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay bahawshay rujuuc lmunaafiqiina munaafiqiin nagashadiyo amru rasuli amru rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay amrawshay wanatiijatu mukhaalafati mukhalafati rasuli rasuulka khilaafkiisa natiijadiis walikudhaladi maanaha natiije kروج رasul sl الlahu عlيه وsلم ilah rasulka bawshay min mdin min almadina kubahi ilaa uxudun bahi marki bahi rujuc lmunaafiqiina munaafiqiintiya nagashadiyo oo hakunagaden min algazwati duulamaati hakunagaden azwat uxud hakunagaden abu sufyaan kuwinyi yani cabdالlahi bin ubay bin yani waman macahu lajiran amru rasuli sala الlahu عalayه وasalam ilahi rasulsha amrawshay yani wa kay masalam rasulka amrawshay nimanko yani waki masalan ba jabalrumaad leray jabalrumaad dadki rogen amray sinseno doone dadko jabalrumaad rogen konton gofayan asimay lere inton kutabten intilay roga oo un hataa lamadubila aragdan intilay roga o una guulaysani aragdan intilay roga ma mawelna marki dima khilaafen wali kudhaladi khilaafki sugaay wanatijatu mukhalafati mukhalafati rasuli rasulka khilaaf shay faidi humadi kudhalati manaa rasuulka khilaafin nimankiyohay dhibwinga kudhalad ilaa rasuulka talidil yakudhi ya kasegdi manaa intaan kutabten inta roogaa leeri kutaben kolkun marki muslimiinti walaa waguulaysadeen dareemenba una kaniibo mala daldalabahayma inta kurooga neeren addunya gali manaa addunyaduna manaa qofo marbe cibaado kadhaha jaro mise duulumaad lay kajariyayo yani walay kajariyaaba hadii dagaal jihaad lay kajariyaaba hadii addunyaba meelo kajarta anug mal guulaysado manaa kolka muslimiinta ya walbadan alaaka aragi tajruba eh asaabta guulo yani waa ka guul doro ka dheeri oo addunya hagali mana kolka hadii marba ad walaaga fi sabiilillahi mise jihaadba gabalka ese xagba ese yani addunyanka jarnwa ama hadii addunya meelo kaji jarta mal guulaysado mana gabalka addunya oo ka jar hadda saab rasul sala allahu alayhi wasalam addunye jali khilaafa gali dhaafiyo tiyeedaha rasuulka markay shee jibiye ilaa dhibaato ka dheeri maanaa ilaa rasuulka dilshay lisag iya dhii doonta aragaane yani kharaja qurayshun qurayshiya bati limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la xarbiyokoodiyan bati waakdi tariman shaksa arshay gaadishadiisyan been kutila huwa manka la dilay minhu min almushrikiinna haalku midayin fi waqcati badrin kadiri saasaan behen wa wa kana cadadhum cadad lmushrikiin mushrikiinta tiradiyo may haatay maca man duul macishona lalagaba khaalafa huwa manka khilaafay hum mushrikiinta khilaafina lalgab may haaden halaaatu alaafi rajulin sadi kun rajulya haaden khilaafna jara lalgabe may maa man maca man xaalafa fade wa kana acdadhum cadad lmushrikiin mushrikiinta cadadiyo may haatay maca man duul macishona lalgaba xaalafa huwa manka yani xilfo la galay o mushrikiinta soy xilfo la galay lalagaba may bahaatay cadadiyo halaaata alaafi rajulin sadi kun rajulya haaden fakaraja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shebah ilayhim ila lmushrikiin anbahi wamacahu maca rasuli rasulka macashayn ayin alfu rajulin kun rajul ayin wakaraja warajaca may nagaday canhu can rasuli rasulka sheeku nagaday fi darigi jidka datis cabdullaahi bin ubayin cabdullaahi bin ubay hanagdi may hala nagdi bitalaathi miatin saddex boqol oo min asaaabi asaabi cabdullahi cabdullahi asaabti kumide asaabtaso almunaafiqiina munaafiqiin usumadaan hay an asaana nagdi waay walama wasala rasulu sala allahu alayhi wasalam kun qof oo ad kagooyaso sidba ol kagooyasureed yani walama wasala rasul sala lah horti ona surung sida kun ciidan horti surung walama wasala rasul sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsha markiisii joogdeeyey yani waaka marki deeride walama wasala rasul marki deeriy sal lahu alayhi wasalam jabala uxudin jabalki uxud marki deeriya amara rasul rasuulka amari hamsiina kuntan rajula min rajulin amari oo min arumaati nimankii warangleytaayen e bitaxasuni dhufaysaysadow fi ljabali jabalka dufaysa islam waqala rasul lahum lirumati nimankii warnlay tahay mayngaray laa tutraku ljabala buurtuntan in kutabten sawaaun mustawon maysimana intasarnaa guulaysanaa am kusirnaa lana jibiyaa amsalay hoogaa iri mana suma bada alkitaalu digaala bilaawade bayna alfariqeyn muslimiinta iyo mushrikiinta dhahdiyo fanhazama almushrikuuna mushrikiintiya jabeen biidn illah wakaada nasru nasro maysigay yakunu nasru nasr inin haado lilmuslimiina muslimiinta nhad lawlaa ana almutaxasiniina hani kufaysaysid nhado fan khalafu khilaafen amra rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki amarki khilaafen nhado fan wataraku kutabeen nimanki haye intun kutabsen eri aljabala buurti kutabeen waishtagaluu mashguuleen binnahbi ganiimaysado wasalbi furusho intaasay yani kamashguulen addunya kamashguulen xiinama waktigida oyo aragan intisaar lmuslimiin muslimiinta guulaysadosho aragan falama ra'aa khalid bn lwalid khalid bn walid waaxidu min almushrikiin ahaay hordhaan gidaala islaamay hordhaan khalid bin walid marki xiligaas gaal ahay gaalada katarsan ahaay khalid bin walid laakin marki dema saxaabi jaliil oo sayfullahi lmasluul magashi limbiya nagday falama ra'aa khalid bn lwalid khalid bin walid marki aragay aljabala buurti khaaliyan ini maranta walbon roogna min arumaati waranlayti kumaranta marki argi yaxmala huwa khalid waarare cala lmuslimiina muslimiinta reeda kuwaarari min kalfihim kalfi muslimiin muslimiinta gidaala kuwaarari xamalatan halmar weeraraw taasoo shadiidatan daron xata nhazama aktarhum aktar lmuslimiin muslimiinta aktarkood nasi kujaba yani dhibkaasa kadhigi khilaafki daraadiye iyo dhibkaasna nsi indhi maana harajat qurayshan quraysh yabati limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta la xarbiyowkooda daraadeed yabati iwaliajli akdi sarin man shaksa aarshay haqaadowshay kutila huwa manka la dilay minhu min almushrikiin kumide fi waati fi waqcati bedrin beder yani dirsiya laka dili dadki beder laka dhamaay aar hanqaada obyaalkin edeeryaalkin arinyokin aar hanqaada anpeng wa wal bilaanti ay megelsho mushrikiinta maahirna yani kaswadaas oo kaswatu uxud leeraw yani waa kay masalan balankin leeraw abu sufyaan hore may han ogaanay abu sufyaan imi safaray usugada safaray ki usugaay hafokdi daraadiye yani ini oo mushrikiintina yoona safarkaasa badbaadiyaan behen i rasuulkii asaatiis iska dhiyeen marki dembe dagaal wiin bederka dhihi saasaa marni bederti muslimiinta guulaysadeen todobaatan gaaleena gaalada laa kugafaali todobaatanna galanta laa kadheki saasaa sheegni kolkan abu sufyaan hantidii oo saasan badanayti oo hantadaas badbaadiyo sheena qurayshan dhamaati oo baseeday maka baseedi may dadka in sheegay reer maka oo dhan in sheegay yani oo hamsadan daraadiy dadkaan odayaalkan landhamay aran aran an argoyaneer mana hamsadan wal alwali faile lakuhelo oo dhan garashe hal sheenoer hal aruriye walka garash gareeye dagaala gaadana hamsa yani odayaalki laan oo dhamaya aarsadaana edeeryaalkan iyo awlaadani mel laki dhamaay yah ku aarsadaan mamad saatisa ku aarsadaan kalkun kulisho dadki oo oh, miro hamsanka jarti wali faide lakari dan kuusi barisha lakwaali firsiyala lakagadi yani tignig ol kasi lakasuubi mana ob kasi akasamaysaden tignig waktigaas majarne firis bay tignig haaye markaasa cadade langla argo babeen hata bilaanbadan dadkala sheege inkuwinta bilaanto ay hingaamiyaayey abu sufyaan bilaamaytis migilkana abu sufyaan hingaamiyaay bilaantan abu sufyaan bilaamaytu todaba oo hinta bintu cudba talera hingaamiyaas may wala hinta bintu cudba awshe cudbat ubnu rabiica iyo edeelshe shaybat ubnu rabiica iyo ari yani waliid bin cudba walaalshe oo kaliyo hata kuriya dhali dadkaasa milalaaka dhamaay iilka iyo kolkun gabti oo rasuulka iyo saatis hataa aragadoon uxud marki liseen rasuulka yani edeershay oo hamza marki la dili aragd beersheela baase qaraw garawsiyaas macnaa an aamsma dhunji waayasmahin tufaas mana ilki an gabto maxamadlay maka ku aarsado aalkay ha dilay adeerkay ha dilay xaalafa huwa manka la dhaarsaday yani sheegad lahaay hum quraysh xaalif lagalay xilfa lagalay macasholo lagaba dadki xilfa lagalay manaa sheegad lahaay ladhaaradi lagaba may aadena tiradiyo halaaata alaafi rajulin sadikun rajul yahaadin sadikun ciidan e eh, yahaadin oo hubsho i tiknikidi walaasho dhon dhimeestirinyin mantehan been madinahan been fakaraja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkiinan bay bacda almushaawara shor bacdisha ilayhim ila lmushrikiina mushrikiintian bay وamacahu maca rasuuli rasuulka macasheyna lajaraan alfu rajulin kun rajul lajaraan rasuulka marki dheegen oo qureyshaha bati madiinahan jedaleel rasuulka asaasisa lashoory ilan washaawidon filamri ba ilah erin asaasa lashoory sawalananeri odowka ben argahaytan koorteedanana me magaalada difaacanana dagaal oonaya daakiliya ee samey magaalada datiya oo jididsiya kadagaalamanana magaalada difaacanana me binaankan koorte sawalananeri dad odayaala ah iyo kaankuwinyi cabdullaahi bin ubaysa iyo munaafiqiinta badi yin ida qolyaale maereenad magaalada difaacana magaalada lay difaaci galaana daakili khaarijiya ma e eh, daakiliya magaalada datiya lay difaacana miila dhufesukawaadhadaan saas difaacana dad dhalinyar badan idad yoon yani beder an kuqiib kaadame beder kufakati oo eed hanun dagaalkan fadaayen gaalada dagaalsha fadaayen dadkiyo haayen abadadeen maerena binaankan bahaanaya shamageda beder nooma oo diyaar man haynin oo fakute sa isdiyaariyaan binaankan bahana erin sidiya kalkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam ay tirada badday dadki binaankan bahana eran tira badde bes rasuulka sidiya karay lamadiis cambur bireedaha dhaadadi binaanka moodi macnaha marki binaanka moodi hadin dadki qaar ma ereena rasuulka kasabnen ma ogolayn rasuulka ini binaanka lamba halan seedo halan nagad aho yani waa rasuul allah unaleyb hoo kakasadayn magaalada la difaacne markaasa rasuulka naba e eh. lamcan bu bire hagaladi managadahr bs oo markoobaha kahawalbahele bes binaankees ilakada marki dhatal bereerawtay lanka leeraw munaafiqin eho ya reed yani idin sha sadex boqol oo kale iyin dadkiiba kun gof layhaayeen kun gof sad boqol oo todo boqol leeheraas mana wala horti hosurumahayo dareeron may tumankun ciidan eho hubshona dhimaystiran muslimiinta safiristaas badan magabna mana firisyaalsha yarahin gaalada firis badan gaben mana hoob badana yani firis badan firis yara weli muslimiinta saasata yani waa kay lankan munaafiq e galbi jibin horta maha islaami cabdullahi bin ubay maha islaamay bacda bedrin ha islaami beder bacdi shalay ha islaami islaamnimo oo daahirkan eleybe soosgaali ku hay beder bacdi shaya islaami islaamka korle islam usi usiyoona wali munaafiqiin marki muslimiinti aragen ini haguulaysadeen oo oh, kufaar quraish oo oh, hubsho kaamil eh sagaal boqol of oo kal e eh. sida boqol leh kurooyen aragen markaasa may sareen madiinadoogo masinyaalo bisahaysin wala sinkilaaba may gaalnimo le madiina lerogdano waa maxamed lerogdan gaale sin managdaaso afka mago islaan ana isku ceraa eren bis lankinkan leeraw cabdullaahi bin ubay iyo taatisba islaamka markaasa daahirsadeen oosna gaali weyen gaalada laarida si weelaan ma leere magaaladi dartiya barhoogana islanga ilarin askala kubaahiriye bes kolkun tiyeedahati hoosa gaalku hay hadi kolkun khiyaani sameeyahay hooba binaanka bila kooye binaanka bila habahi oo muslimiinta i safkan beeno gaaladi bila kadhawaadi ana maerayhe muhamed horta bikhilaafi walaagonama ini saragaay lang madaxa ini saragaay cabdullahi bin ubayka reer madiniye hadi kahor may may tegeena ini malika dhikadan boqorka dhikadan maana rasuulka kooymaahina boqor al halka dhikadoo lalahay hermadin dong oday oo kale kadhikadan fadaay kolku meere madina ani oday she eh anin ikhilaafi muhamad awlaado yar yara hadalsha ogolaada eri mana an ikhilaafi dadka dhalin yar hadalsha ogolaadi odayaalki hadalkaana diidi kalku yani ana magaalada lay difaacda eri magaalada lay lankinka koya magaalada lay difaacda eri kolku hoobasaas ronku eto maysay lahaytay hoosugisu sheegadahay runtis eto magaalad ban kuban marki magaalada laroogi ba era fadi ha ikhilaaftaha an makaraha era fadi laakin dan kale lahay ini galba jibin muslimiinta kasameeyo fadaay marki binaanka lahabahe oo dadkiba muslimiinta habaheen olookiba dad haka dhawi markaasa lay an wal ikhilaafay nagde eh. kalku unajeedi lahay maana muslimiinta galba jibi fadaay gaalo ilen osa gaalo kuegda kalku muslimiinta manaha may larey dhib dhibki yani waakay muslimiinta badan may larey muslimiinta dhahdiyo dadka jaran muslimiinta dhatiyo yani waa kay masala musaasatawal do-aysade waan hada maylka do-aysade ilaahu muslimiinta badbaadi muslimiinta kubadbaadi hatamarmar leere maana muslimiinta naftiyo baba dagoosiyo kaguur oo munaafiqiin oo e gaale amanti muslimiinta oran dareero faden biyoon jalaabala indhikaayan oo tilaaba indhikaayan oo yani kolkaa jeysadaayan kolka asidasan zaahirka muslimiinka ku aayan dadala tukudaayan dadala soomayan waako dadala jiran hoosna gaali koyi khiyaani dadka samey muslimiinta galba jaba kadhii ilaa hata yani wa kay may daato marki oo binaanka lakoy maerena un may kale hanas may kula degaalimaan hanga degaalkas bilaawana ereg muslimiin gaalo kale may kufadaan hang hada binaanka gaalo koyni dodo warki surugna noo nagadeen hanga bilaabka bilaawana ereg muslimiin rasuulka isku dhaafeer ben hadii fadaayaan ilaahayba hadii noo dhahdiyey yani hadhowti marki degaalka bilaawadoba hadana gaaladan ka daragne hatanayba noo baheen baabka korona isku dhaafeer mana fakaraja rasuul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shebay wamacahu maca rasuli rasulka macashaynaiyin alfu rajulin kun rajulayin warajaca nabiy nabag hanagadi warajaca de warajaca faacilka raja warajaca may hanagaday canhu an nabiy may kunagaday fi dariiki jidka dhaadis cabdullaahi bin ubay yahanagadi musaaxiban hal la saaxibdanyi bitalaahi miatin sax boqol oo min asxaabi asxaabi cabdullahi cabdullahi asaabti kumid e asaabtaso almunaafiqiina munaafiqiinta e lama ra'a almuslimuna muslimiinta marki arageen cabdالlahi بna ubayin iwaman marki arageen macahu ma cabdالlahi haadi marki arageen ya اkhtalafu musliminta iskhilaafin fi maagi iskhilaafin yafcaluna musliminta suubiyaayan macahum maca almunaafiqiin munaafiqiinta macisha kusuubiyaayan faqaala qawmun qom may kagolena nuqatilu naxnu nalidegaalamaana hum almunaafiqiina cabdالlahi iwaman macahu iya lidegaalmaan munaafiqiinta وasaara aakharuna ku وaashaara aakharuna hano kalen ma ishaarena bitarkin tarki munaafiqiin noo dhaafa erin ilaahay badi noo dhahbi noo dhaafa nagdeena ilaahay gable haada fadeena noo dhaafa nagdeena hana museerin faanzala allahu tacaala ilahay meadijey famaa lakum fi lmunaafiqiina famaa sabata lakum itinmaytin sugnaadi fi lmunaafiqiina fi shani lmunaafiqiin munaafiqiinta shaanisho maysiin sugnaadi fiatayni hal isin haateen lama jamac mayna islaabtano lama lama koxnalaten wallahu ilaahiya arkasta niijibiyey um munaafiqiinta ilaahiya reesin nagi waay ilahiy nijibiyesheednagi bima kasabo bisababi ma kasabo walyukasbadeen oo min anifaaqi e sababkoodi gaalnimadii hoosma jarta sababkood ya ilahay deednagi ilan lang humaato galbanka jarta hadii safta dagaalka bilaawdoo dhon hataa khiyaanihii kalkalakageliye galbajiblaykisuubiyama walfayde makisheen kotbakoobaho dad khaalisin ilahay dartise yaasan bahanga fayle mana ma walkal dadka dad arankelka dhex jarta hooba galan malkuulayslo mana wallahu ilahy arkasa dib dibnguray hum munaafiqiinta dibnguri bima kasabo bisababi ma kasabo waliyo sababkeed aturiduna fadaasana ilahay san lakidhaabay markaas aayad xaalo kasta laroogobo aayad alaadij isin fadaasana an tahdu ini hanuunidan fadaasana muslimiinta atin man hanuunidan allalalahu ilaahay baadiyay lan ilahay baadiya hanuunidan fadaasana taas maweelo kortan waman of ala ofki yulil yulilillahu ilahay baadiyay falan tajida anta naw muxamed o manghalaas law liman manka sabiilan wadaadan marto adag hanuunido manhalaaso leri manaa ilahiya qaadiya isku dhaafa lerhayo bes muslimiintina galbaga yani waa ka ilahiya gadiya isku dhaafa leri hay yani sidiya kolkan rasuulka saabtiska bahan sadidi boqolna reedhan guruden walama wasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay marki deelay jabala uxudin jabalki jabal uxud dheeraay hada jabal yuxibuna wanuxibu jabalki rasuulka ra buurti un buur najeelno yana najeel waayari manaa buurtin tan uxud eh kolka wadanka manaa wadan jeelanta saase xub lwadan min aliman ale wadanka la jiran imaanka kumidata manaa wadanka jiran kolka rasuulka marki safarka koy safar dheer ka koy oo tabuk imelo ka koy iya maaragay maahay jabal uxud iyo kor dheer ku arag markaasa maarag hada jabalun yuxibuna wanuxibu tan buur o unu najeelna yana najeel yani wadankaana wadanki kaana koyniy mana kalku yani jabalka isuga haya rasulka se jabal wiin waha macruuf hadda dadka xajkan bahayansa sere wal arage jabalka suge wal ziyaarade meel makintalaa ziyaarada kumidanta walama gubuurtasay oo uxusay kadugay eh, hamsasay kadugayin shuhadadii oo meelo kadugayin wala ziyaarade jabal rumaadka iyo nayaw jabal uxudkana eeda ishal dheerin markada seerta dadka xujaysa seedeen jabal rumaadka waanaato jabalku gaabo noo saase lakudegaan degaayo lakuraayo xujaysa kuraayan bu goeta jabal jabal uxudna binaanka kor iyo jar ay datiyoba fatr win inta kutabey jabal rumaada kutabey jabal uxud ah hoob seedeer toob yani waa kay masala muddo dheer akikaada dadka balsha iska dayaayana ilaa jabal uxud korkoraa miriseedan laakin baawur adi jaaritiilay ahaan dadkor jaayte baawurka bakin ka ogolaadan ana intaas inta kajiye yani waa kay masala daam ogoliya kaley dhaksada iyo kukoya kaleysu sbesala fadaagda shagaysadaa adina ma in oomanta miilaho aragdo jabalka korkorto jabal uxud mili rasuulka arg argdo fadaas kol ho baar gooni ad wedata maahin yani waafi masala makin suurta jabal rumaan layla seede mil layla kunagde bugurta layla arage mil layla kunagde mana walama wasala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkii marki deeray jabala uxudin jabalki jabal uxud marki deeri yaamara nabiyu nabag amri kamsiina konton yaamri rajulan min rajulin eh konton qof yaamri oo min arumati waranglay eh ama min arumati gamunglay eh gamunka edangimaayang oo gamunsha dhulkan diyaan nimankaasaa mari bitaxasuni dhufaysaysado fi ljabali jabalkan oo jabal romaad marki da magalanka di jabalkaasay ku dhufaysaysdaan jabalka gaaban waa meelo dagaalka kadhi yani jabalka hortisu meelo ma shuhadada meelo kadugy yani waa kay jabalka hortisu siligo winga kadhax jar siligaasna gafayaalka koro kufiriya bubuurta macnaha siliga winga kadhax jare jabalkana baalisu jabal uxudna binaan jar korba jarkaas kolkan wagaala nabiyin aumanka goray lahum liromad maingara laa tutraku unkutabten aljabala buurta unkutabten jabalkan dhufees gala mana may buaha dagaalka may kadhiyahaye jabal uxod oo hor jer iyo jabalrumaal lambatiyo dagaalka kadhiyahay gaalada wal bursaday dhinigaasa lan bursaday kalkun jabalrumaad reeda muslimiinta reedsiyo hayti dadkan ala difaac konton gofla dheki buursun kora firis i walsaasay hadii reed hagalaw aragdam dugudaa leeri macnaha oo reed hadii reed aylaan oo galnay khiyaana gaalada ayni samaynay lankin leeraayo khalid bin walid oo usul firsiyaalo fara badan welidana reedka safidhi usul may lahay muslimiinta reedku gal kalku firis meelgamung hakudhiya anung magala lir mana meelgamung haku abara horhorora firis anung magalaw kalkun gabalkiisugahay kontonkaas of oo gamunsha wedidan yala dhiki waqaala nabiyu may ngari sala allahu alayhi wasalam dardaarasi amru nabiy ti wa amru rasuuli wa laa tatrukun laa tatrukun kutabten aljabal sawaan mustaw may simana intasarnaa guulaysanaa ankusirnaa lana jibiya hata yani lana jibiyo hilibkaan heeda ah masisin aragdan antun kusabtan eri haddii an guulaysano gaalada jibin aragdan antalay hooga amarkaas talisi amarkii furyan alafadaay laakin addunya gali macnaha uma bada alkitaalu diririya bilaawati bayna alfariqeyn muslimiinta iyo nayo mushrikiinta dhadiyo iyo dirir bilaawati fainhazama almushrikuuna mushrikiinti iya jabeen mushrikiintiya jabeen oo muslimiinti mushrikiinti jabeen oo gaaladi la bursada arageen nimankii oo waarday ka haayeen addunyaha gali macnaha falama lama ra'a rumatu nimankii rumaata hayen waranleytahayen gamulaytahayen marki arageen inhizaam almushrikiina mushrikiinta jabawsha markii arageen ya gaalu rumaadimeereena ma lana walilwaqufi un iyoniyo surumow min insugnaane min xaajatin xaajatun dal min insugnaane inta kurogaaneeren macnaha mushrikiinta waljibiba waljugudahay ma intukroganeer ganimad ma daldal nonun ma lana maynin sugnaad walilwaqufi surumow ma lana unumnin sugnaana i walilwaqufi surumow min xaajatin xaajatun dang minin sugnaaneer unione untu surna dang maninka jarto wanasaw hilmaame amra rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki amarkiisay oo una guulaysan oo una jabna ntu rogati hilmaame tadakara may xasuusiyey hum rumaasi may xasuusiyey raisuhum lanki madax shuhaay bi biamri nabiy xasuusiy sinde rasuulka inta roogaan kutabta masan arna weri laakin falam yaltafitu hungurigaas la erageena mamilacsan waay animadaas lahaaslo la ergen bes kolkun falam yaltafitu mamilacsan wandalaguu taben waraaa nahbi animidi gadaalshee taben wasalbi waraaa salbi furashadii gaalka lidi hubkalaha kufurdaw gadaalshee iyo taben fahabata araisu dalki madax shohaaya sugnaadi wa macahu maca raiisi raiiska macashayna daliilun walyar qof la jiraan konton qof ma hayni afartun qof dhagaagsadeen hanimiyon maal adunyi walaasan been amarki rasuulka bakhilaafeen haye maheheri tuman qof bes eher xataa xamala ilaaha weeraro calayhim cala rumaati rumaati korsho tuman qof lay e khaalidun khaalid haweerar bes afartun ahaayen afartun ki hood behen khaalid idin shay badnaay weerarahgaadi kalkun sado toman goblay ma tomanki ragdadhiki wakatala khaalidun khaalid dili usi ciidan shay hum arumata hum yani rumati tomanka kofaayeen haniya dhamaayo waay inigina kugali kalkun jabalrumatiya ay lagalne inta roogadamera dadki sidiyan afartan waababehen ganimadan rooren tomanla hertay tomankin wal dhamaay sidiya kalkun wakada nasru sidiya kalkun muslimiinta jidaallankukoy ko tortu mushrikiinta jabeen fanazama almushrikuuna jabeen wakaaga nasr guulmaysigay yakun huwa nasri ning haado hadan marlamaas lilmuslimiin an haado sidii bederan kalan oo kale laakin dhib kale ko isbeder walawlaa ana almutaxasiniina kuwii dufeysay sidi nhadafana khalafu khilaafe amra rasuul sala allahu alayه wasalam ilahi rasul sheerantis khilaafe nhadafan وatarak kutagen hadfan aljabal buurto kutagen وaاsتagalo mashغulen bالnahbi boobow animaysado وasalbi furasho ku mashغulen xiinama wakti ra o aragen intisaar المسlimin msliminta guulaysado kood aragen o taasin hadfan wa nasri msliminta lfaden lakin nadine khilaaf rasul amerikadi hadi khilaaf mela dhiyoona dhibako ciidan atis hadi khilaaf dhiyoon dhibako mana oo yani wa kasaas falama ra'aa khalidun kalku mela mayla kuqaadaday hadi marbaada ujeedkaba cibaade iya ilaahay dartisay addunye iyo madaxnimo iyo mila ay hagalnay hadi meedba addunye iyo madaxnimo iyo adunye doonba mila gala ma guulaysadaa jihaad ba hado walaaka dhagaabsati jihaad haade walkasta haade yani laakin hadi marba addunya ka jarta guulmal hela hada muslimiinta oo untan rasuulka bala jar sala allahu alayhi wasalam oo sado haytay arantan la jarto ye adunye jecel daraadiya iyo jabankadhi muslimiinti oo hata rasuulka dilshay latamadi macnaha kalku adunya gobolka hoob meel mayl kugaada hadiba meelo ikhlaas banjarna dhibaati koya simal guulaysado manaa falama ra'aa khalid bn lwalid khalid bin walid marki aragi aljabala buursi oo khaaliyan maranta buursi oo maranta min arumaati waranlayti gamunlayti kumaranta marki aragi ya xamala khalidun khalid waarare cala lmuslimiina muslimiinta korsho weerari min khalfihim khalfi lmuslimiin muslimiinta gadaalshooka weerari xamalatan halmar weeraro xamaladaasoo shadiidatan daron xataa anhazama ilaa jabo aktarhum aktar lmuslimiin muslimiinta aktarkooda jabo wa ashaaca hata may faafiyeen bacd lmuslim mushrikiina mushrikiinta bacdisho hata may faafiyeen ana muxamadan muxamadba qad qutila huwa muxamed ini la dili saasa faafiyeen mata yo sidi ete hadin shaydaan gadaalankugaylitileraay ya yani wa ka masalan bmshadaa gayli usuni naftis dagaalka yani wa ka dinika kujaray gadaaladasinkakoy yer muslimiinta tin gadaaladasinkakoy kalka yani wa ka gaaladi muslimiinti si gaalada indugsadayano afsho inta injeedi sida lankakoy marki dam meel lankakoy ba kasuay hani horjari hanagaden kalku hani muslimiinta hay horjare gaalada bugsaday hanagaden sida lasinkakoy yer sida hanagaden gaaladi kale hanagaden hata may dhiiday lang muslim e ini la dilo muslimiinta dilaan macnaha oo gaalo langmalayo dadkiba walaska waraari macnaha muslimiinta melkakasreeda dabarjibin alakasuubi macnaha hataa lanko yamani leeraay xudayfata nulyamani saxaabigi leeraw xudayfa awsha yamani ah dad muslimiin a dilen jafa dili macnaha gaalo langmalaya hataa xudayfa soo leyi hada abi ya lalmuslimiin awkay awkay leyi ya gif gaal langmalaya gif dili macnaha kolka dhibkaasa dhig oo rasuulka nabi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii dadko gaaban iyo meelo guurto oo uxud eh meelo dhaw iyo roogin islaabko gaalon iyo meelol roogan kuman qof oo ansaari eh ila ma oonayo muhaajiriin eh sacad bin waqaas iyo abu abu dalxa abu dalxa lamadaasa waardeeyaayen markaasa muslimiintii yani abu lankin khalid bin walid ciidankiisay gidaalka kooyan rasuulka muslimiintin horjaraan gaalo bursadahayan iyo jabalki baalis yani rasuulkan kaseeden oo rasuulka dilshehetala sig macna oo dhibaato badan jeysi tumun qof difaacaye ay difaace jenehele rasuulka sin lahay kila aragoob sin difaaca gaalada difaaca labilaw tumun qof kamaaden ansaari eh lama qof bese eh, hayren mana igo lamadi hoogan iyo muslimiintiina yani gaalada sin bursadaayen yelanka koy kasuaayen iyo abubakar iyo ciidan saase kuley waab arantin jabwaabtiya rasuulka iyo saatisantakilroogan hareeno hagodoomen rasuulka sidika difaacen mana maayna halisa gale rasuulka maalintaas mana ilaha tala dadagro yani wa ka masalan wijishay la dagaro dhibaato lanjeysado dhidi kol waashaara kolkan dilka oo rasuulka la dililayin hata lanko leeraw cabdullaahi binu kamiya cabdullaahi binu kamiya lang leeraw oo gaalad kumid hay dhib badan iyo may dilayin saxaabigi jaliilka haye leeraay muscab bin cumer muscab bin cumerna may leray yani quraysh hay saxaabigi jaliil haayo mucalim lmadin macruuf ay madina lanki dacwad kafid yahay safiir hadi lmanalakasaayo umadantan ay safiirsa danjiraashi lankasay lankisugahay rasuulka ang nakay tilmaantis rasuulka sifadiisi ang nakay feed meeray cabdullaahi bin kamiya meeray iya muscab dili markaasa meeray muhamed ha dili mana gaaladi dhatiya taasasbaab muslimiinti o yooba jah wareersan iyo hadana leeri manaha muhamed wal dili rasuulka wal dili dadka bershay kalkun oo yani imansho daciifahay waaba isku nagden roore ilaa hataa dadka bershay maylaha kureebay gudubeen madiinada gudubeen mana si rooreen oo muslimiinta beska geedka dhamaatiyera dadka bersheyna hanagadena has abaabuleyna rasuulka baaliskoya isdifaacen sidiya gaaladina dadna kudabagaaln gaalad oo gaalad hakudabagala faday yani wa kay si dabagala fadi wal baabifad muslimiinta maalintaas laakin ilahay rikafiridi yo saas nagaden haddana kudabagalna muslimiinti walaa isdifaacen dhindini imbehen rasuulka saasis jamaacadi isdifaacen reedan behen jabalka irisika gobsadeen rasuulka nawal gaaday jabalka la saari muslimiinta sidiya difaaca galen bes gaaladina horba man ramid bes hoob marba saas diidi aragan reereedanagadayo wa ishaara bacd lmushrikiina may ishaaray may faafiyay ana muhamadan kad gutila fadaba may garguuriday fi lmuslimiina muslimiinta dhasiyo may ka garguuriday alfashalu mijab iyo ka garguuriday wa xataa qaala bacduhum bacd lmuslimiina muslimiinti bacdu kumida ilaaka gool calaama nuqatilu ida kana muxamadu kad kutila ila kuleerangata calaama may nuqatilu naxnu nandagaalamaan ida kana muxamadu muxamed hadii haaday kad kutila bilidili hadii haadi hata qaarsa ereng mana muxamed hadii la dili unma indagaalmaan ereng e farjicuu nagda ilaa qawmikum tolkin nagda mureeshalang nagda kiya yuaminukum san aamin weelana kolku qoomki kaano tolkaano isku naganen unay hortub geslay muxamedan rani ee kabacdi nis isinsiljarnuskornengerengata qaarkood mana waqaala jamacatun jamaacan meerena ida kana muhamadun muhamad hadi haaday qad kutila huwa muhamadki lidili hadi haadi sali sheega hadi jartoob fakatilu degaalama can diinikum dinkin can dafci diinikum wa dinka intifaacshan degaalama ereng isumid magda dad dadna saas ereng macna ama hani jabi hantaasne hani oo jabnay weli meelo kududhow ama hani jabi maha waa malmunhazimuna dadki jabay muslimiinti e fastaxiyo xishooden min dukuuli madinati madina galowsa kuxishooden haroorten ha obsatan alisan arnemgu madina nasigalen areng inti arantu kushalbaas duurka lay gala bacda firaarihim cararowkooda bacdigooda walam yadkulu magalna bacda ila bacda rujuuci lmuslimiina muslimiinti marki hanagden bacdisho ma sidbirsa oo kale markaas hanagden markaasay madina galen wa walama calimat ilyahuud yahuud marki ogaati i walmunaafiquuna calimat lmunaafiquuna marki ogaaden bima walaagi asaaba huwa maag asiibay almuslimiina muslimiinti kila asiibay markii ogaadinga kaalo mushrikiinti may goolena yani waa kay mushrikiinti i munaafiqiin yahuudi ma ereena ay liikwanihim walanyosha oo mila ka dhamaadeen ma ereena low kanu hang mila ka dhamaadeen cindanaa baalan hooga fadin ma maato madhimada fan wama kutilo maanimagilifan meedhen mana una shalay malahayne bateng isku hooga malahayne shalay ba dalkaana diidena geekayoon arag hadhamaadeen aragseern mana lo kaanu hada fadeen cindana adaan rooga fadeen madina nuba nagna sunagada fadeen ma maato maana dhimada fan dadka melakashahideka dhamaadi wama kutilo maana mal dili fadneeren mana yani waina fi hadihi lgazwa dulumaadkan kan e dhatiye may kasugnaatay la darsan dersi iyo kasugnaada dersigaas oo muhiman muhim eh dersigaas oo huwa dersiga baraw maaun na baraw natiijata mukhaalafati rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul shay khilaafow shay wali kusaladina wa an yakuna wa an takuna ini haatona nabaraw acmaaluna un acmaalan ini haato khaalisatan fi khaalisan e lilahi ilahi khaalisan e acmaalo lasoobiyaw may nabaraase darsigan kan e ilahay dartis lehaat addunya kajarna acmaalo lasoobiyaw kheyra lasoobiye acmala lasoobiye fi sabiil lahi lagala jihaada lagala lero waan addunya meelan kajarna taasana baraas man may wale asxaab rasul hadda guullo helo fale wala guul darodan karidimey niyo dadkan qaar kumid alay qaar kumid a dembe sameeyano oo addunyo jeeladen oo camalkii shofay lahaaybo walkalka dheeheen khaalis nagan daraadiya khilaafka dhibaatadan kadhidi khilaafki rasuulka wa fi dalika almadkuuri madkuurkaas kaase waqaala allahu tacaala ilahay may ka golay fi suurati ali insan may ka golay wala wa jalaaliya kadhaaraday ad sadaqakum llahu ilaahay hordasin run sheegi wacdahu wacdalahi ilahay run yaboox shay oo siin gargaare an eri siin run sheegi helen yabo gargaarki helen id waktiya ilaahay siin run sheegi taxusuuna isin shaften hum mushrikiinta shafteeno didilen biidnihi idin illaahi ilahay idin shay kadilen laakin xataa idaa fashiltum marki isin guul doraysaten oo watanaazactum isin dooden fi lamri fi amrilgitaaligdooddeno yani bahani iyo amarki rasuulka buryaani maburyaan sanka dooden wacasaytum aasideen min bacdi ma araa alla marki tusiyaykum ismisan tusi ma addunye tuxibuna isin jeelin marki ilaahay isin tusiyay haniimi walaa isin aragden isin yani aasideeno rasuulka amarki ka aasideen minkum isin maysin kumid aha era ilahay mujaahidiin asin maysin kumid aha manga sin kumida yuriid dunya addunye fadaw wa minkum isin maysin kumid aha manga sin kumide yuriid huwa manka doonaw alaakhirata aakhira doonaw uma sarfa ilahi ili markisi khilaafki rasuulka iyo isyaanka koysanga ilahi ili sarfa ila ilahi kumisinsan ili canhum can lmushrikiin asinku ili mushrikiinti bursadaasen hasinkulaab ilahi may saasa sin liyabtaliya huwa alle ini jarabo imtixaano kumisinsan jarab haye dad roorey dhibaato sameeye jarasadew siyadahatin ilahi mere walagad cafaa cafiyay walagad cafaa huwa alla cafi cankum isinsin cafi roorowkisinsi roorten sin ku afyar iray cusman bin cafan hata dad badan yadi jari oo huwi asaato win kumida dakrori wallahu ilaahey du fadlin fadlo alihin saaxiyo cala lmuminiina muminiinta korshan fadliya fadlo siisadaw ilaahay markas ilaahay isingohasa walhalahay tenga sancafiisan lay ilaahay afa dasiya fadlo dasiya wa ilaahay ilahay markas adoomishay diyaaran lay hadii kefandon hatan afiya mana kolka aayaadka horlaa kudejiye isla markii oo wada suubiyan aayaad horlaa kudejiye asilatun hadi tan asilatun ki suaale wa mata lama kharaja qurayshun limaada kharaja qurayshun quraysh may hanbati fi gazwati uxudin uxud gazwadeeda may hanbati harajat qurayshun abati fi gazwati uxudin lilmuxaarabati lmuslimiina waliakdi sa'ri man qatala man qutila minhm fi waqcati badrin kam kana cadaduhum cadad lmushrikiin mushrikiinta tiradiyo meeg ahaati kana cadaduhum maca man xaalafahum lankiyo xilfo lagalay heshiis lagali macayshalo lagaba alaaثata alaafi rajulin yahaden kam cadadu man kharaja dadki bahi maca rasul rasulka macashi bahi tiradi omagahaati yani alfu rajulin yahaden bimaada amara rasulu rasulka may amri sala lahu alayhi wasalam arumata niminka rumaadahay rasulka may amri amara rasulu sala lahu alayhi wasalam arumata yani amara hamsiina rajula min arumat bitaxasuni fi ljabali bitaxasuni fi ljabal man intasara fi hadi lgazwa gazwadan tan ay guulaysadi intasara yani wa kay masalan ba ahay yani wa kay masalan ba guul tartiib en malka tilmaamo garo laakin mushrikiintaas an dhawa dhawaadeen mana marki dem warla muslimiinta guulaysadeen intasara may guulaysadeen marki hore wakada nasro yakunu lilmuslimiina saas era korn mana nasrig ma indhawaaday ini muslimiintan haad lawla ani ahay ana almutaxasinin ila aakirihi horan wedres man intasara fi hadi maada xadasa may hadirisi bacda tarkim aljabal bacda tarkim tarki rumaati rumaat kutabakood bacdigood aljabala kutabeen bacdisa may hadirisi a ay yani falama ra'aa khalid bn lwalid aljabala khaliya min arumaat xamala cala lmuslimina min kalfihim xamlata shadida xata nhazama aktaru maksar lmuslimiin muslimiinta sarkood ilaa ku jabris sabaatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam marki dagaalki saasanbiye muslimiinti dhibaatadan kadheedi rasuulka inte roogi markaas sabaatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkay sugnaashadiis fi gazwati uxudin uxud gazwadeeda sugnaaday shajaacatu shajaacat nabiy nabo geesanimadiis wasabru sabru nabiy nabo sabarowshay shaju wajhi waji rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulshay wajishay dagarowshay kasru rabaaciyati rabaaciyati nabiy nabag ilkitis afaraad ridowshay iwataniyatihi wataniyatahi tanayati rasuul rasuulka lamis ilkood oo fanaado leeraw ridowshay jarxu wajnatehi wajnatay nabi nabag lamid zan yani dhaawacowkoodi hada maxalihu inta maylam sheegaylilia sabaat rasul sala allahu alay salam ilahi rasulka sugnaashidi fi gazwati uxudin sugnaaday oo marki muslimiinti jaben rasuulka sugnaaday shajaacatun shajaacat nabiy nabag geesanimadiis oo geesanimada hamuujimeeriheeda i wasabru sabru rasuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasulshay sabrawshay shaju waji waji rasul rasuulka wajikay dagarowshay kasru rabaaciyati rabaaciyati rasuuli rasuulka ilkatis afaraad ilkata mid lhariirto rabaaci lere mid ilkata lhariir oontaa kujarta taasa rabaaci lere rabaacidiis jibiyowse i wasaniyatay saniyatay nabiy nabada lamadi sanina la jibi lamada sanana manaha yani rabaaciyada intaa ku jarto ya saniyatay lere jarxu wajnatahi wajnatay nabiyi nabad lamadi den dhaawacowkoodi kufi bradslgarisefilkilkadhowkadwodati geesate ku gali rasuulka sala allahu alayhi wasalam sabata rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiiya sugnaadi fi gazwati uxudin azwadi azwat uxud laraayo sugnaadi wa macahu maca rasuuli rasuulka macishay mayli jareen jamacatungana jareen jamacadaas min asaabi asaabi rasuuli rasuulka saabta isku minhum jamacad may kumidaha abubakrin ya kumide wa cumar wa kumide wa caliyin wa kumide wa wakad asaaba may asiibay hu arasuul salaatu wasalam ilahay rasuulkiy may asiibtay shadaaid shidiyaal calimat win yasirtiwa taxamal nabiy naba humbaariday ha shadaaida humbaaridi bimaagi bisababi maagi sababisha ka humbaaridi acdalahu ilahay siya rasuulkasi min asabaati sugnaashe wasabri wa min asabri sabri wakad asaaba ma asiibayu rasuulka alayhi salaatu wasalaam shadaaid shidiyaal calimat win yasirti taxamala huwa rasuulka ka humbaaridi ha shadaaidhaas humbaaridi bimaagi ka humbaaridi acdalahu ilahay siyay ho arasulasi min asabaati sugnaashe wsabri min sabri sabr falaqad aqbala may haqaabilay aleyhi ala nabiy naba korshe may haqaabilay ubay bnu kalafin ubay bnu kalaf haqaabili ubay bnu kalaf gaalki hay ya rasuulka haqaabili yuriidu huwa ubay usoo doonaw gatlahu gatla rasuuli rasuulka dilshay doonaw faakada nabiy nabag alayhi salaatu wasalaam gaadaday alxarbata eeduda waranka oo gaadaday min man yaku gaadi kanu mankaas haadeen macahu maca rasuuli haadeen wadaraba nabiy nabo garaacay ubay ibnu khalaf iya garaaci marbatan hal mar dhufisho kaanat haatay sababa halaaki halaaki yani ubay ubay hilaakay sababtis haatay walam yaktul inabiyu nabag madilna alayhi salaatu wasalaamu ayrahu ayra ubay ibni khalaf gaarsi madilna dula xayaati hayaati nabiy naba yani nololis diirilshe gaalkas bes ee rasuulka dili waay anuga degaalmaay rasuulka geesahay gaalad makubira maana laakin lang hada hor surmaysi toosa indili kaasa gari ubay ibnu khalafin aakira cadaab mainka dodana leray gaalad cadaabsho ma cadaab badana le inka cadaab badana leray lang naba dili gaal oo naba dili mana yani kalku ubay bin kalaf kaasa hay rasuulka sala allahu alayhi wasalam iya wa wawaqaca nabiyu nabag ya yani alayhi salaatu wasalaam ilahi rasuulsha yadhi fi xufratin god yakadhi fa jurixat wal dhaawaci rugbataah rugbata nabiy naba lami dilgoodiya la dhaawaci wa ugmiya alayhi cala rasuuli rasuulka korshay wal dabooli warama may hatuurena hu anabiya sala allahu alayhi wasalam naba may hakaturena bacd lmushrikiina mushrikiinta bacdigoodi hakatuuren bixajarin shid ihakatuuren fashuja fashaja bacdiga dagray waja waja nabiy naba wajisha iyo dagri wakusirat may lijibiyey rabaaciyatu rabaaciyat nabiy naba ilkitis afraadya lijibi tanmidil haridontaa ku jar wataniyatahu taniyat nabiy naba lamis ilkood oo taniyateenka leeraw han yani waa kay fanaado han lahariran waa may fanaado naftiyo taniyatayn leray taniyatayn kasoyni rasuulka sala allahu alayhi wasalam iya lakuridi a wa jurixat wajnata wajnata nabi laba labadis doon labadis yani wa kay dhaban labadis dhabangna wal wal dhaawacay wa wajnata wajnata nabi naba labadis dhabangna labadis geeso geesin geesin labadis belenbel ina wal dhaawacay wa wa usiiba wal asiibi asxaabu asaabu rasuul iya asiibi aladina asaabta soo kaanu ahaadeen yudaaficuna ini difaaciyan canhu an rasul rasuulka difaacayan haaden bijaraaxaatin dhaawacyaalaylakasiri jaraaxaatkaasoo kasiiratin far badan aylan sidii hore oo kale yani sabata rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka iya sugnaaday fi gazwati uxudin uxud gaswadeeda iya sugnaaday dakirud maroorna waay wamacahu maca rasuuli rasuulka macashay may haadeen jamaacatu jamaaca iya haadeen jamaacadaasoo min asaabi asaabi nabiy nabiga saabti kumide minhum jamaacadaas may kumid ah abubakrin iya kumide wa cumar wa kumide wa caliy aliya kumide وakad asaaba may asiibay huwa nabiy alayhi الsalaatu wasalam ilahi rasulka may asiibana may asiibana shadaaid shadiyaaliya asiiben shadaa'idaas oo cadiimatun win shadaa'idaas oo taxamal nabiy nabag indul gadsaday ha shadaa'idaas gadsaday indul qaadadi taxamala hunbaaraday nabarkan dhabi manaa gadsadi ha shadaa'idaas binaagi bisababi maagi sawshananka dul qaadadi acba allahu ilaahi rasuulkasi min asabaati sugnaashe wasabri wa min asabri sabre falakad aqbala may haqaabilay aleyhi ala nabiy nabo korshe may haqaabilay ubay bnu kalafin ubay binu kalaf ya qaabili ubay binu kalaf yani gaal oo may bahaayay deedan dhib badan kolkun rasuulka sala allahu alayhi wasalam ya hadi kahormeera ubay binu kalaf ani dili doon ubay binu kalaf ani dili doon er rasul usoo maka iskuroogo saas yani markaasa ubay binu kalafki lanko saxaabi e oo madinan bahay maka madina kutabay madinan bahay sacad binu mucaadin aha malae iyo saaxib ordhaan oo jaahiliya haada garan kolkun sacda bahi makiseedi ma yani maseed makiseedi makidiya kolkun iniku cumraysada wala diidi kolkun gaaladi aan diiden ma cumraysadaaso leeri odaygii reer madina hayti ordhaan ariida haada jarni laakin hadda hoob ad muhamad iyo asxaabtan iyo dadgunabur ini adina dawaadi saldhig welay maku cumraysadaaso leeri bes markaasa ubaygiya kureeba fadi ubaygi marki dembi yani meera usanaftis yani waki masalan oo birin ari ubay adin may hadi ka hore rasulka may kudheegay rasulka kadili doone rasulka dheegi ubay bin kalab markaasa mari runtawa kudheegdi runti ade jarte ha wallahi muhamed yani beenma sheega eri oba ni idilay kus eri idilay ari manaa kedanina sinku gabada fadiya kadadaale bes madinadi iska dagaal marba baha mabahajar macnaa tookada may habiyey abu yani abu sufyaan habiyey miraas ubay bin khalaf odayaalka kumid eto miras yani wa kay masalanba ahay hadii kalen bilaanto launso l bilaanto unsadaay launsoy bilaan taanfuliya nagatayelsufadol ad wal hakasabay sidi hakabay firid oo dan dheerayaw ya qaadadi hola alla mugo la ay lakadeerin hafakoy mugo binaanka dakula tudlibi saasa islahay macna hadhow jaskunagoy ma ogolahay bahaw may wale macmalaka jire rumaysana yani maywa rasulka sala lahu alay salam n run sheego ogaayo laakin waxyigu siwed diintu siwedoo yiyo diin diraayo kolku muxamed hoob saas dheeri runtis waa idileer mana reedanina kudhoorsude resmeeliya koy sidii eta kolku uxudi koy dagaalki hoob he lama maadaam yani kumeera muhaysigiya dagaalka ka gali hata ma iska day isu naftisini rasulka day dilo iska day kan hado horsulmililay faaqbala waahi faqad aqbala ubay bnu kalafin agaabile aleyh ala rasul agaabile yurid hu ubay haal doona marki msliminti kujaben rasulka binaan roog arag iya koydinsa yurid hua ubay soo doonaw gatla gatla nabiy doonaw faakada nabiy nabo gaadadi salaatu wasalaam may gaadden alxarbata waran iya gaaddi waranko yar xarbad maybo eebi yar wa biman iya kugaaddi kanu man kahaaden macahu maa rasuli rasulka maashihaaden wadaraba nabiy nabo garaaci may bu ah ubay bin kalafka yani eedan obsadaay kubadan agaadi madaga kofi bredanka jarti meel kubinawaimal argaal ilaa donkun meelin usugalsho eh oo intan cambur bredanka jar oo seebta difaacas intan kofi bredanka jar han bis ee kubinawa donkun meelsa ee kubinawa kolkan yani waa kay rasulka gamunga kolkan ya warankiya jiljili kagamireed meelonsa oo kale angarifyar kudeertiyalari mana meel usu dhambukubahay ubaysnaay meelonsa wal yar kudeerin kalku wal yarki haydadamdimadi mana walaraba nabi maahin walwino hata lalideelay waran lageliyey taasa dong maahin walaraba nabiy nabag sala allahu alayhi wasalam ya garaaci u ubay ya garaaci larbatan halmar dhufasha larbadaas oo kaana larbada haatay sababa halaaki halaaki ubayin ubay bin kalaf hilaagsinoosha sababti haati oo yani iristaasyer markia deerti us oo oh, alaalaw fooraw yahakanagadi goomshekanagadi ubay bin kalaf muxamed ay dili muxamed ay dili lay aaway ma inta koo dili side hadii la firfiri walba ma le kisto yar dhirfe inta kudeer walba makiyaalo maingayli haydumay kadaareel mana isku dhaafa muhamed haddi kor anoo makaroog iya kadila yari oo hatan jugtisa i deerta i dilay muhamed mana obsadi iska dhigi bes obsadii la ilaahay reersoon horo gaadi mana kisila bareen babuleeray hore indhamadideed mana cudura ilahi nkuweli dhidugti bes ilaahay cuduran kuweli horan dhamadi mana walam yaqtul nabiy nabag madilna alayhi salaatu wasalaam madilna ayrahu ayra ubay ibni khalaf madilna dula xayaati ayaat nabiy nabag nalalisdirise wawaqaca may dhiyay wawaqaca nabiy wawaqaca alayhi wawaqaca huwa rasuulka yadhi alayhi salaatu wasalaam fi xufratin god yaka dhe ahay xafara may goday ha xufradiyeede goday abu camir araahibu lankoleeraay abu camir araahib marki dema may lambiyay abu camir lfasi yala raay rasulka saasan di mana manaa abu camirka lang may haayay eh? raahib marki lili raahib may lang cibaado badano kaska degano akhyaare ho saase raahib lang kasaay kolkan abu camirka eh? lang hordhaan may haayay lang isku fayn toosan reer madina lang fay lang aragaayano oh, weliba lang o lang awliya aragaayano lang fay lang aragaayan ahay kolka marki dembe usi iyo nayaw langkan leeraw oo oh, cabdullaahi bin ubay odayaalka madine oo lakutirsadaayo oo farkutiriska aho lanjeri ahayn kalku dingesha lihijiya wahay abu camirka raahib balera raahibka sofogahay balera dingesha lihijiya marki kalkun rasuulki sala allahu alayhi wasalam maka galay reer madin madina galay reer madina dho rasuulka rehen aragen iya lankan leeraw cabdullaahi bin ubayna islaamka ba afku islam ahaa isku erayn islaama eri abu camirna ana madina murooga eri mana islam madina dhon ku tabi gaalada ka darsami macnaha mushrikiinta makinkoy weerarkaba yoo la jari kolku may suubiyaayey yani wa kay masalan ba ah, yani gaalada maclinsho halinko le wali suubiyaay humaate ismidu yani miina miini suubi miina oo dadka degaan oo jaki gobdaas miina waktigaas meela ma jar laakin miinadi may hayte dhulka godbode dhulka gode meeli degaalka dhiidoon ya godbode gashinga saare adini ka godbode gashinga saare ka godbode kolkun dadka roora wedgodka kadhiogda miinuku miinadi yo kolkun gaalada miinadi yo waktigaas kolka rasuulka makwargabna godkisugahay inta kasurun bo ori gashin lahayna lagohayna kufi rasuulka sala allahu alayh wasalam rasuulkana bedel winay xilligaas may jarmaay xilligaas umrishay konton imagashari sadesina lay madinadhoog kalkun konton iyo nayo sadesina makabaharoogi sadesina kalsi dar konton ilijaro maanaa meelose oo kal deris winati bedinshayni walaa winay ulusahay rasuulka sala allahu alay wasalam kalkun yani waa masalan reed langhodo konton imeelo oo konton ilijar eh haddana yani waa kay masalan bagodkaas galboogishe ma marugen re rasul sala lahu ala slam atakaho ay mir daboolmayasa mana kan laqodyali abu camir rahib lanka lero abu camir bayna lankan hadi abu camir rahib laley arishaynahe kasil lmalaaika lankase mana kasil lmalaaika yaw arishay ya awshay hay awshayna arishayna janaabo ka jarto dagaalkan bahay meelka shahid malaa'iga dhigdi laley awkin goda meelnka god godahay gaalada islam muslimiinta dhibaatada jeysadahay mana xafara may goday walka shalbahi manaa xafara may goday ha alxufrata godkusuge may goday abu camir araahibu marki dem raahib e rasulka mer fasig ay man abu camir lfasig alambiy mana wakada huwa abu camir dabooli ha alxufrata godka dabooli gashinga saare god gode gashinga saare may saasan welahay liyagaca almuslimuna muslimiinti nikadhiyan fiha fi lxufrat geliyan daraadiye miino oo dhulka lageliya dadka la geliya wa yani miinadaasa sameeya sul fakad yani wa kay rasuulka reedgoodkaasa kadhi fa jurixat rugbata rugbata nabi naba lami jilbooda yani la dhaawacay wa wa ugmiya caleyhi cala rasuli rasul korshe lama irdawali warama may hagamena weliba huwa rasul hakagamena bacd lmushrikiina mushrikiinta bacdigood iyo biajarin sin hakagameen ahay cutbat bn abi waqas iya sheegay walaalshayna sacd bin abi waqas rasuulka difaacay cutbat bn abi waqas no rasuulka dilsheeki rooray sun manaa lama qof dadka dagaalamaay dad isdalagane dad dadkoona yani lankoona rasuulka difaace kamunka kadhi rasuulka orta kor ini tegda kamunkan idhiya la yani qof koona rasuulka dilsheeki roore gaal sun dinuko abujed lama qof isdaladen koona muslim koona gaal koona rasuulka dilfade koona rasuulka difaace kolka cabdلlahi bin cutbat bin abi وaقas oo dardaarmay erisoinwedaray xadis macruf arde lan kusuge ahay lan kadagri rasulka cabdالlahi bin kamiya nusuna saas oo kalte kudufadislay fashaja huwa yani wa ki masalan kad ma akilahu rasulka eraay kad ma akilah ana kahelaageeri mana cabdالlahi bin kamiya marki rasulka seerta kudhowl y kad ma akilah eri ana kahelaageeri magash magaali sheegumay yan kutusaalgaali kad ma akilah eri fashaja huwa bacdaga dagray wajha waja rasuulya dagri sala allahu alayh wasalam ay wakusirad may kala lijibiyey rabaaciyatu rabaaciyat nabiy rasuulka ilkatis afaraad iya lijibi shiidka ilkadhaw ilkasukdhiid wataniyatahu taniyata nabiy naba lami dilkood oo miida iyalafid wajurixat may la dhaawacay wajnatahu wajnata nabiy nabag lamidis dilmbelood iya la dhaawaci warabaaciyatu rabaaciy may larey asinu ilkidu alati sina bayn naari ilko mid i wasaniyatayn lamada fan lamlatiyo ilkataark rabaaciya geeskan hoobla firi tan afaraad midigi geeskan hoobla firi tan midigi afaraad taasa rabaaci lera mana mana hadii la tiriyo afar ilkoodu tan geesan jar tan afaraad anaglaas tan tan geesateen may kujiraan miida kujiraan wasaniyatani lamada sanina may bua asnaanu muqadami lfami afka hor jiraasha ilkooshay fanaado taneer saniyatayn mana وaqad qaal النabiy nabag may ka goolay xiina idin waktigaas alayhi الsalaatu وasalam may ka golay marka dhiig sheelaadiye dhiig sheegulgula rasulka argemeer kayfa yuflixu qawm qoomta inliibanaaya qoomkaas oo khalabo ilaamen wajha nabiyihim nabiy qawmi qoomka nabasho wijishay bidami dhiigka ilaamen sa inliibanaaya eri maana rasulka sala الlahu alay wasalam kayfa yuflixu qawm qoomta inliibanaaya qoomkaas oo khalabo ilaamen waja nabiy nabiy qawmi qoomka nabasho nabagaas wajisa ilaamen wajig maylka ilaamin bidami mana dhiigka ilaamen dhiigi kugulgulahayo lai rasul hanshan libanaan qoom kartaali markaasa faanzala allahu tacaala ilahay ma hadijiyey fi suurati ali cimraan ma hadijiyey laysa laka naw maxamed oo admakin sugnaame leli min alamri talada heshe inaad habaarta eh sheegin shay makin sugnaame leli walban habaartay habaar milihiidi dabar o huwa ala tawba balo calayhim cala aladina badin kasto ilahay toobanban oo ilaahay may dhii kortay han hadi sakin dhigan hatooba ilaahay tooba krido hasuslamaa dhii kortay lai o yucadiba huwa ala cadaabo hum yucadaab oo misne jihaadka marka dhimalaano ilahay cadaab may wali kulley kulleyba fainahum yo dhaalimuuna hani dulmo sameeyo aha sa ilahay adi macnaha fala falama wasala nabiyu nabag marki deeray ashicba togi deeri togi marki deeray oo jabal uxud guurtiye togi kori ya jaaad may koysay fatimatu fatime koysi oo gaaladi nag ya fatime koysi fakasalat hiya fatime degday canhu can nabiy nabag hesheey adama wijigiisha dhiigahay dhiigi ku dhigdi wa wa kana caliyun cala oo fatime zooja ah oo rasuulka sala lahu ala slam edeenshay dhalin may haaday rasuulka korsadi yaskubu huwa cala shiba wahaadi almaa biyo shibaay ala ala waji nabiy kashibaay dhiiga la dhigaw ya isun biyoha kashibaay biyohan gaade gaashtanka biyanka gaade inka shibe ah, yani faadiman dhigaasi uma akadat kolku marki oo biyoog la dhigi dhiigi dhiigi heri waayey dareero biyoogaalugsirolen golgolaw iya faadima cagla edeegsati radia allahu tacaala canha uma akadat hiya faadima gaadi idcatan gabal min xasiirin dering eya gaadi fa axragat gubtay haa qibcidi iya gubti madidka may kufadahay yani waa kay masalan bijiliga kufadahay oo may fada yani intoy fada jili fada faaraga gubtay ha alxasira derantiya gubti wawadaca digiiday ha yani alxasira deranti oo lagubay badiidki ah eh, ya digiiday cala ljurxi dhaawaca korshay ka dhiig joojin irbadkalmajar waktigaas dhiig joojinta taasay hay fastamsaka damu dhiigiya reed roogsadi macnaha dhiig joojin a ka samaysi baadida taas alaan hada baadi hoob qofka dhiig baho misaari wal iska dhaw yani waa qiimamayl burburiy jiidka sala saaray fasamtaka damu dhiig ya rogsadire is daawaya binaanantiye ahadis meelkudalislaayo is daawaya samay koro daawo isku binawto dalishay mana asul daaway faatima saasan daawaysi radia allahu taala anha fashuja yani kolku saaso wa usiiba kale la asiibay asxaabu asxaabu nabiy nabag asaabtisa la asiibi aladina asaabta soo kaanu haadeen yudaaficuna ini difaacayen haadeen canhu an rasuuli difaacayeen bijaraxaatin dhaawacyaaliya lakaasibi kasiiratin fara badan dalxat bnu cubayda min casharati dalxa dalxa anas ebeelsey yani si onayo masala galantis meelka injigaasi dhibaato badan injeeslaayahay maya abu dalxa fad abu dalxa galantis injigaasi sisa rasuulka lanka difaacay iyo galantis onga injirdi kusoo miilta karaabe godka dhiyay foolma miirin lahay si miililah kudaadaya si walay gamoonka dhiyaayan rasuul allah naxruka duna naxrika lay mana dhunka dhunka katoosiyamada kora ningaas wali ogamon anaydiana lay saasan difaacen kolkan rasuulka difaac sala allahu alayhi wasalam oo saasan difaace asaabu rasuul holiho dhan haysadeen hadda may lambaahanyi kolkan difaaca lambaahanyi sidi oo kal ilahay la difaaco lambaahanyi macana asilatun hadi tan asilatun ti su-aala wa hal sabata rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sugnaaday fi gazwati uxudin uxud gazwadeeda kusugnaaday nacam sabata rasul sala lahu alayh wasalam fi gazwati uxudin sugnaada maada asaaba may asiibihu anabiya fi hadi lgazwa may ka asiibi asaaba anabiyu sala lahu alayhi wasalam shadaaidun cadiima shadaaid eedun uwingi asiiben wa maada xasala may xasali lahu linabiy bacda dalika ma in xasali markaasu bacdi rasuulka ma in xasali ahay yani fa ahay saas wa maada xasala ma in xasali ahi وawagaca nabiy nabag dhiyay sala الlahu عalayه وasalam fi xufratin aka dhiyay fajurixat rugbata waugmiya caleyh warama bacd mushrikiin ila akhirihi wa limada usiiba aصxaabu asaafis maylaka asiibi wausiiba aصxaabuhu aladina kanuu yudaaficuna canhu can الrasul bijaraxaatin dhaawacyaala kasiratin fara badan yalka asiibi aylan sidii hor oo kale algatla wallahu alam